بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين والصلاaةu والسلام عlى رasuuل الlahi slى الlه عليه وsلم walaalayaal halkan waxaan idin kusoo gudbinaynaa kitaabkii fiqiga ahaa bidaayaة mutafaqih casharadiisii shan iyo labaatanaad oo inoo akhrinaya sheekh maxamuud xalika xafidahu اllah falyatafadل mashkuura kun iyo sideedda a ku yidhi tobankaa kun baan ku siinayaa maalinta iyo maanta ma isku qiimaa tobankaa kunoo shilin ama soo dhowey oo islaam baa shan iyo siddeetankii la guursaday oo meherkeedii toban kun maanta waxaa la damcaya meherkeedii la siiyo toban kunoo giimbaaraa loo tiriyo kun kun faraha laga saaray masku qiimaha labadaa maalmood hantida intay maraysay oo markaa la yidhahdo fuqahadu waxay tidhi addaynu laa yaziidu can wasni daynku miisaankiisii kama kordho toban baa lahay tobankaagii waa kaa sax maaha soo maha maalintaa qiimaha uu joogo ayaa lagu bixinaya taa micnaheedu waxaa weeye dadku waxay kala amaahdaan hadda u fiirso intiina badan ganacsadaa u badantihiina dadku waxay kala amaahdaan oo intii amaahdu ay ku kala maqnayd lacagtii qiimo dhac uu ku yimaado lacagtaa qiimaheedu maalintaa aad bixinayso inta uu marayo lacagtii maalintii aad qaadatay waxay goynaysay maalintaad bixinayso waa inay goysaa ama lacagta u dhigantaad bixinaysaa maalintaas waa fahamtay soo maa maalan qof baad waxaad ka amaahatay boqol dollar baad wax kaga amaahatay oo kaga qaadatay boqolkii dollar maalinta aad deen baxayso wixii maalintaa ay goynaysay ma goynayso maanta boqolka dollari inta uu yahay baad ku siinaysaa maalintaad ka amahaatay milyan iyo laba boqol buu ahaa maantana laba milyan iyo ziyaado weye soo maha laba milyan iyo afar shan boqol meelahaas ma garanay meelaas umarya laga yaabaa xumari hadda aad uma garanaye adugu waa laba milyan iyo dhowr boqoloo kun ka soo qaad maanta marka inta uu yahay gabadhii odhan maysi maalintan kaa qaatay dollarku milyan laba boqol buu ahay hoo ma dhehi karti maanta inta uu yahay baad ku bixinaysaa fahamtay sooma sidaasna waa muhim kitaabka usoo noqo wa fiihi waxaa ku sugan baabka sabcatu abwaabin toddoba baab baa ku sugan toddoba baab ayaa ku sugan kow awalanka u horeeya baabu damaani lmaqsuubi wuxuu baab u yahay damaani lmaqsuubi wixii haddii alidmae la boobay damaana qaadkooda iyagoo faahfaahsan waxaad soo martay waa lagu soo sheegay soomaa wa fiihi arbacatu dawaabit baa ku jira adaabidu lwalu daabidka hore yalzamu waxaa laasim ku ah alghaasibu kii waxboobay raddu celin ayaa laasim ku ah maa wixii khasabahu u boobay binamaa'ihi ay biziyaadatihi wixii ziyaado ahaa ee ku kordhay intuu gacanta ku hayay waa celinayaa ba'daasi macnaa macwey wey binamaa'ihi ay maca ziyaadatihi wixii ku kordhay muxuu samaynayaa yah wuu la celinayaa oo odhan maaya dee anigu tuluddan baan kaa dhacay neefkii geel ahaa ee qofkan uu ka dhacayna maanta laba laba labay dhashay neefkii aan kaa dhacay waa ay qabso labadan ay dhashay xeradayday ku dhashay adigu malihid odhan mayso soo maaragti wixii neefkaa ziyaado ah ay ku yimaada waad bixinaysaa ziyaadadu marka waa laba qaybood mid waxaa la yidhaahdaa ziyaado wixii la xidhiidha iyo ziyaado wixii ka soocan ziyaadadu maxay noqotay ila soco maxay noqotay labo midna maxay la xidhiidhaa wixii la boobay oo kama fuqi kartaba oo waxaan ka fuqi karin micnaha iyo wax isagii ka soocanoo dabageli kara hadda midda aan kuu tusaaleeyey waa ziyaadadii waa ziyaadadii ka soocnayd ile neefkii iyo neef kaloo garab soco soo ma aragta ziyaadada la xidhiidhaa maxay tahay maalintaad neefkan dhacday caatu ahaa waa cayilay isagoo aad u naaxay baad neefkii maanta celisay waad kaasoo neefkii kollay gacantaada gacanteedaa u dhaantaya aanba kaa booba eh maanta qurux buu u go'ayaa maalintiina waa baktinaya marka waxba kama hadli karo ziyaadada mutasilada ee neefka la xidhiidha waa garad sooma waayo isagoo dhan baa boob buu ku maqnaa waxna sooma waxnin boob buu ku maqnaa sidaa awgeed ba qofkii hantidan lahaa baa qaadanaya yalzamu waxaa laasim ku ah alqaasibu kii wax boobay raddu inuu celiyo maa qasabahu wixii wixii esh uu boobay binamaa'ihi ay maca namaa'ihi ay maca ziyaadatihi ziyaadadu marka maxay noqon kartaa mid la xidhiidha iyo iyo mid ka soocan tii ka socneed maxay noqotay neefkii baaba tarmay soo maaha ama gaadhu dhacay oo gaadhi kaleu ka sii iibshay aw amase wuxuu bixinayaa waa ta kale cagsigeed biarshi naqsihi nuqsaanta qiimihiisii buu bixinayaa arshigu waa kharashka haddii nuqsaani ku timi neefkii nuqsaantii ku timi kharashkeeduu bixinayaa ila isagaa neefkan hayey nuqsaanta sababtii kusoo gaadhi soo neef buu haddii alla idmaayo wuu kaxaystay neefkii waxa ay dhashay tulid tuluddii tulud kale dhashay qaalin bay dhashay qaalintii buu ka qashay ama waa iibsaday soo nuqsaan halkaas ima iman isagaa lacagtiina laga raa maalintuu tulidda soo wareejiyo neefkay dhashay kharashkiisina wuu bixinaya waa fahamtay soo maa ama lug bay ka jabtay qiimahaasuu bixinayaa waaye aw amase biarshi naqsihi nuqsaanta nuqsaantiisa qiimaheediibuu bixinayaa tusaale aan tusaalahan wax lagu fahma tusaalahan siiyo maalan qof baa qof wuxuu ka boobay maro maradii buu xidhay maradii markuu xidhay ayaa haddii aan la idmaayo xidhashadiisiibaa maradii nuqsaan badani soo gaadhay ama waa yara caddaatay badhamaa ka go'ay gacmo dheeruu ahaayo shaarku maalan gacmo gaab buu ka dhigay waxyaala caynkaasoo kale ah ama maradii waa gubatay maradii baa dilaacday soo nuqsaama waxaaso dhani isagaa bixinaya marka fawdkaas iskaga tusaaleeda ayib athaani ka labaad marka dee kolley uun qofku maala haddii xitaa uu dhul intuu dhaco oo kale maalan kaba soo qaado dhulkii uu damco xitaa inuu maaragtay wuxuu ay dhul tahay dhulkii waa inuu celiyaa wuxuu ku beeray dhulkaa waa inuu ka saaraayo kala baxaa waa inuu nuqsaantii dhulkaa haddii beeriddii uu beeray waxyeello ay u keentay waa inuu bixiyaa dhulkii hadduu carradiisii ciiddiisii soo kala rogay waa inuu simaayo hagaajiyaa dhulkaa intuu gacantiisa ay ku jirtay wixii kira ah dhulka caynkaas waa lagu kireen jiray waa inuu bixiyaa towbadna waa inuu ilaahay u celiyaa subxaanahu wa tacaala adaabidu taani man atlafa qofka baabi'iya maalan maal maalkaasoo ligayrihi hayrkii u sugnaaday aw amase tasababa sabab ugu noqda fii daalika itlaafka iyo baabi'inta damanahu isagaa damaanad qaadaya walow khata'an gefba ha ku yimaado baaba'aasi aw sahwan ama halmaanba ha ku yimaade soo ma aragti ile gefka iyo halmaanka meelaha kale tixgelin bay lahayd soo maa halkan maxaa loo tixgelin waaye ya hu soo ma hu boobayba marka wuxuu yidhi man atlafa qofka baabi'iya maalan maal baa basha maalkaasu yaa iska leh ligayrihi oo maxaa haddii lahu la yidhahdana magdhabay amase magdhabi maayo qof baa la rabaa jawaaba oskaygu wax lama rabe yaa jawaabay haye hadda anigu haddaan cimaamadadaa foorna saa ugu ridayo gubato umaanaa isu qabsanaya anaa iska waxaygii maha soomaade liayri saasa loo le ow tasababa u sababooba fi dalika alitlaaf baabi'inta damanahu uu damaanad qaadayaa walow khata'an gefba ha ku dhaco baaba'aasi aw sahwan ama sahwiba ha ku yimaado adaabitu haali yadman wuu damaanad qaadayaa saa'iqun darawalkii waa mustajirun saaiqu bimacnaa waa wade mid wade ah ama gaari ha wado ordaya afarshaaglaah ama keeryoon ha caydhiyo ama gaari ximaar ha caydhiyo yadman uu damaanad qaadayaa saa'iqun wade marka ama gaari ha wado ama gaari ximaar ha wado ama keryoon ha wado wa mustajirun iyo mid mustajiro mustajirku muxuu ahaa mid wax kiraystay wa mustaciirun iyo mid caariyaystay lidaabatin daabad maa shay buu damaanad qaadayaa atlafathu daabaddaasi ay baabi'isay somaaragta kii dareewalka ahaa haddii xitaa gaadhiga aanu isagu lahayn ee gaadhiga cid kale ay leedahay oo isagu uu wado cid ku dilo kii gaadhiga laamshaqu ku leeyahy ficilka qofkii la baashiray baa le soo maaha ficilkaiskale mubaashirka ale soo maa keeryoonluhu hadduu keeryoonkii wado oo qof sii socdo oo boqonta ku dhufto ama canqawga kaga dhufto ama uu jiidhsiiyo ama caana ku qubo ama tallaagad ku jabiyo yaa daaminka ah isagaa ka ah kii wax kiraystay hadduu gurigii intuu kiraysta daaqadihii kala baxo maalintuu guurayey ama uu burburiyo gurigiiba daamin buu ka yahay soo maa yadman wuu damaanad qaadayaa saa'iqun mid wade ah iyo wa musta'jirun mid kirayste ah iyo wa mustaciirun mid caariyaystay lidaabatin daabo maa shay buu damaanad qaadayaa hee atlafathu ay itlaafiso baabi'isay maxay daabadiisii adaabi raabic man atlafa waxbaa ka baxaya marka mustanayaadkii wey hadda daabidkan afraad waa maxay mustanayaadkii wey man atlafa qofka baabi'iya muxaraman shay xaaraam ah lam yadman ma damaanad qaadayo cajalado heesa ah buu qabto waa burburiye waa gubay dhalooyin khamri ah ayuu baaba'shay sigaar halkanuu baaba'shay oo gubay qaab halkanuu baaba'shay waxaasu dhanni waa maxay waa shay muxarama soo maaha ma damaanad qaadayo ma damaanad qaadayo weeyaan waxa weeyaan dee sababtaan u damaanad qaadayna asalkiisii waxa kan in la iibiyaaba xalaal ma ahayn shay muxaram ah oo in la isticmaalaaba ay xaaraan tahay buu qofkani baaba'shay waayo nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka axmed iyo taxaawi iyo haytham iyo tayaalisi iyo irwaag albaani kusoo saarayaba ayaa rasuulku wuxuu amray cumar ibn alkhaaab cabdullahi bni cumar inuu midi qaato dabeetana uu suuqa madiine u kaco oo markaa wixii sibkaar khamra ku jirta ahba in haddii aan la idmaayo oo shaam iyo meelahaasa laga keeni jiray bahasha sibraarada ku jirta ee in la uu dilaaciyo oo haddii aan la idmaayo bahashaa ku dalooliyo ayuu amarkaa ku siiyey sidiina arrintu waa u dhacday qubuurtii baa la midahoo haddii wax taaka ka dheer la dhiso oo kor loo dallaco iyadana waxa weeyaan nebigu wuxuu amar ku bixiyey in laga burburiyo salawaatu wasalaamu calayh wuxuu yidhi sheekhu marka man atlafa qofka baabi'iya muxaraman shay xaaraam ah lam yadmanhu ma damaanad qaadayo ma damaanad qaadayo athaaniya baabu shufca shufcadii weeyaan waa wixii isku jiray shufcadu waa wixii isku jiray oo shufcadu wakhtigii jaahiliyada carabtu shay macruufay ahayd oo ninku wuxuu ahaa marka uu doonayo inuu iibiyo gurigiisa ama beertiisa inuu iibiyo hadduu doonayo qofka jaarka la ah ayuu iman jiray ama shariigga la ah ee waxaan ay wadaagaan ama saaxiibkii ah buu u iman jiray markaasuu u bandhigi jiray warhoy deris baynu nahay gurigan kugu qabsan ana iska leh adaana u mudan oo dad isku jiraynu nahay inaan kaa iibiyo iga iibso kii beerta la lahaa ama labada qof xitaa shuraakada ahaa marka ay qof kale wax ka iibinayaan waxa weeya qof baa qof kale maalan dukaan baa laba qof u furan tahay dukaankaasi wuxuu ku furan yahay laba kun oo dollar qofba kun buu keenay hadhow hadduu damco qof inuu ka baxo shurkadii inta aanu qof kale dibadda kala soo heshiin waa inuu kii shurkada la ahaa u bandhigaa marka hore ou yaa war anigu waxaan doonayaa niyow kunkaygii inaad ii celiso dukaankiina adiga aad ku hadho hadduu markaa ka cuduur daarto waxaa markaase kuu bannaanaanaysaa inaad maxay inaad cid kale raadiso oo adiga qaybtaadii kaa iibsata oo ninkan markaa lacagtaadi intay kuu celiso shurka la noqota marka qofka kan ama aad dariska tihiin ama shurkada aada tihiin isagaa u mudan cid kale shubcadu marka waa caynkaas marka sidaa awgeed baa sharcigu saas ku asaleeyey sidaasaa shufca loogu magacaabay waa wixii dee sinaa ee lamaanaha ahaa isleeka ah qofka doonayana shaafic baa lagu magacaaba oo la yidhaahdaa waana arrin shareecada asal ku leh wuxuu yidhi sheekhu caleyh raxmatullah shuruuduhaa shardiyadeedu khamsatun waa shan kownuhu waa inuu yahay waxa kan horta labada qofi ay wadaagayaan mabiican inuu yahay wax mabiic ah yacni waxa weeyaan wax haddii berri la iibsado wax beddel ah laga helayo waa in waxani uu yahay mabiic wax la gadi karoo mabiica waxani waa inuu yahay labo kownuhu waa inuu waxani yahay caqaaran dhul maguurto ah waa inuu waxani u yahay kaasoo mushaacan shirkad guud ah oo ay dad guud wadaagaan ow mase baynahumaa xaqun ama uu xaq u dhaxeeyo xaqaasoo mushtarakun mid la wadaaga ah shufcadii marka waxay noqonaysaa waxaan horta shufcada ah waa inuu yahay shay caqaar ah caqaaran wuxuu uga jeedaa sida daar iyo guri iyo jago meel ku taalla oo dee maaragtay sii joogi karta waxaan waa inuu yahay oo haddii dee waxaa la diidaya guriga marka la iibiyo waa wax uun dee soo taagnaan karo muddo joogaya haddii cid kale laga iibsho laakiin haddii geed iyo waxsaasoo kale ay tahay inuu geedku iska baabaadhici karta ama xayawaanba uu yahay ama dahab yar waxa inkaas uu yahay mushaacanta wuxuu uga jeedaa waa in dee shay baahsan uu yahayoo shurkad inay waxaan yihiin calaamadaheeda iyo astaamaheeda iyo qaybaheedana aan haddii aan la idmay cayinnayn si markaa haddii aan la idmaayo wax ay isku dhex jiraan ay yihiin ama xaq mushtaragaaba ka dhexeeya waa isku waddo labadan guri ama labadan guri gidaarkaa u dhexeeya oo gidaarkaasay wadaagaan ama haddii aan la idmaayo waddaa soo wada hormarta ama waxaa weeyaan gidaarhaday wada intifaacsadaan wada daris ah waka kownuhu caqaaran waa inuu yahay dhul maguurto ah aw mushaacan oo haddii ala idmaayo shirkadiisu iyo haddii ala idmaayo calaamadiisu iyo astaantiisu aanay xadidnayn oo si guud loo wada leeyahay oo masaalix caama ka wada dhexayso aw baynahumaa xaqun ama labadan qof uu xaq dhexdooda xaqaasoo mushtarakun mid la wadaaga ah haalian ka saddexaad an yuaaliba waa inuu doono bihaa shufcadii cala alfawri si degdeg ah waa inuu udooro u doono oo maaragtay ninkii iska iibinayay mooyaane kii kale waa inuu si degdega ah u doono haddii uu haddii alla idmaayo ka habsaamo oo intuu maqlo in uu doonaya ninkan inuu jagadiisii iibiyo ama gurigiisii iibiyo uu isagu ka iibsan waaye ka habsaamo markaa eed ma laha ninkii an yuaaliba waa inuu doonaa bihaa shufcadii la iibinayay cala alfawri si deg deg ah waa inuu u doono ayaa laga rabaa haddii doonista uu dibdhigo oo maala dibdhigga waxaa keenayna ay tahay maba aanu ogaynba oo xaalkaa war umuu haynba in meeshan ay iib tahay ninkan guriga ku qabsan iska iibinaya ama xukun ahaanba inuu weydiin karo oo odhan karo anaa u xaq leh oo cid kalenaa kaga xaqnimo badana ha iibin ilaa anigaad jawaab iga hesho ma aanu ogaynba labadaa cuurdaar waa lagu siin karaa haddii kale maya alraabicu kan afaraad araabic an ya'huda aljamiic an ya'huda waa inuu qaato aljamiica dhammaan waa inuu wixii qaato waxaa looga jeedaa ninkan baloodh buu meeshan ku leeyahay wuxuu yidhi war baloodhkayga waa iibinayaa adigaa daris laaya hebelow iga iibso markaasuu maya anigu nus baloodh baan rabaa soo badh maanuus ninkana muxuu doonay inuu iibsho baloorhkiiyoo dhan marka ninkani haddii aanu eh, baloorhkii aanu kala iibinayn oo baloor isku dhan uu rabo in laga iibsado kii ku qabsanaa ee u xaq lahaana uu leeyahay anigu nus baan rabaa waa laga dulqaadayaa markaa cid isku iibsataa la siinaya markaa marka an ya'huda waa inuu qaato aljamiica dhammaan waa inuu qaato waxaa la iibinayo alhaamisu an yakuuna waa inuu u ahaado lishaiici qofkan shafiica ah milkun mulki waa inuu u ahaado saabiqun horreeyey qofka kan waa inuu milki meeshan horta u leeyahay kaasoo dee mid horreeyey ahaa waa inuu u leeyahay oo dee maaragtay dhulkan uu iibinayo waa inuu haddii ala idmaayo intaan laba iibinba meesha waa inu wax ku lahaa oo qofkii dee haddaanu meeshii waxba ku lahayn ninkan agtiisa ah ou iibinayo waxba kama dhexeeyaan soo mahdi markay wax ka dhexayn karaan waa markii uu qofkani qofkan ku qabsanaa uu meesha wax ku lahaa ama guri buu ku leeyahay ama jaguu ku leeyahay an yakuuna lishafiici shafiicu waa inuu u yahay u ahaado mulkun mulki iyo haddii alidma hanti waa inuu meesha ku leeyahay saabiqin horreeyey haddii aanu ku lahayn socon mayso weeyaan haalian baabu lwadiica wadiicadii iyo wixii la ammaano dhiganayay ayuu baab u yahay raximahu llahu tacaala baabu xyaai lmawaati halkaa soo ma hmm. baabun wuxuu baab u yahay alwadiica wadiicadii iyo wixii laysu wadeeco dhigtay oo laysu eh, maaragtay ammaano dhigtay iyuu baabkani baab u yahay asalkeedu luqadda carbeed min wadaca shaya idaa tarakahu baa la dhahaa wadaca shaya idaa tarakahu qofku markuu shay qof u dhiibto ou kaga togaleh sharciguna waxa weeyaan waa almaalu lmatruuk cinda algayri ligaradi xifdihi in maal qof looga tago ujeeddada looga tegayaana waa maxay inuu xifdiyo ayaa looga tegaya marka asalkeedu idaac bay ka timi idaacuna waxa weeyaan tawkiilun fi lxifdi tawkiilun fi lxifdi in qofkii loo wakiisho inuu dee wixii xifdiyo oo ilaaliyo ayaa la yidhaahdaa tabarucan si tabaruc ahaana ila qofka mushahar lagu siin maayo somaha wix si uu tabaruc ahaan inuu kugu sameeyo ayib wadiicadu sharciguna waa sidaas oo dee waa magacan wadiica waa ismi uu leeyahay maalkan meesha haddii aan la idmaayo la dhigay arkaanteedu waxaa la yidhahda waa dhowr muudic iyo muudac iyo wadiica iyo siiqa afartaa rugni bay leedahay muudic iyo muudac iyo wadiica iyo siiqa muudic waa kii wadeecada dhigayay muudacna ka waa kii loo dhiibayey wadiicana waa maxay waa magacii maalka u lahaa sooma waa ismu lilmaal wey maalkii magacii u lahaa weeye dee wadiica siiqana waa maxay waa hadalkii labadan qof wax isu dhiibanayey ay isdhaafsanayeen wey marka arkaanteeda maxay noqotay muudic iyo muudac wadiica siiqa afartaa rugni bay leeda marka muudic waa maxay waa maxay muudicu waa kii hantida lahaa ee cid kale u dhiibanaya wadeeca dhiganayay muudic waa wadeeca dhiibte muudacna kii wadeecada loo dhiibtay wadiicana waa maalkii wixii la dhiibay siiqana waa hadalkii labada qof ee wax isu dhiibanaya dhex maray arkaantaasi imisaa la yidhahdaa afar baa la yidhaahdaa afartaas ayaa arkaanta uu leeyahay ka mid ah rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dee qur'aankana kule daliil baa ku jira falyuؤdi اladii اtumina amaanatahu walyataqi اllaha rabah ina allaha ya'murukum an tuؤdu اlamaanaati ila ahliha rasuulkuna alayh sla waa tuu lahaa addi amanata ilaa man itamank addi lamaanata ilaa man i'tamanak amaanada u gudo ciddii ku aaminta man awdaca wadiicatan falaa damaana calayhi man uudica man uudica wadiicatan falaa damaana calayhi xadiidkaas wuxuu jawaab ka noqonayaa su-aasha odhan karta yadu lmuudac yadu damaanin am laa yadu muudac yadu damaanin am laa qofkii hanti loo wadeeca dhigtay hadday hantidaasi wax soo gaadho madaamin baa mise ma aha jawaabtu waa maxay ma aha weeye inuu tafriid meeshii jira mooyaane soo ma hade tafriid inuu jiro mooyaane waayo xadiidkaasaa la hayaa daaru qudni uu wariyey laysa cala almuudaci ayru yani waxaa weeyaan hayru qofkii muudaca ahaa ee wax loo dhiibtay laguma laha wixii loo dhiibtay hadday dayacmaan ilaa inuu isagu dayaca mooyaane soo ma aragti xadiiskaasaa u daliila marka laysa cala almuudaci eh, laysa cala almuudaci hayru lmuilli damaanun ayru lmuilli damaanun qofkii wax loo dhiibtay laguma laha qofkaasoo maxay ah hayru lmuqilli ay hayru lkhaa'in kii aan khaa'inka ahayn wixii ku luma laguma laha marka saas weeyaan rasuulku salawatu llahi waslam caynkaas u sheegay marka waxaa weeyaan lafdi kale wuxuu ahaa laa damaana cala almu'taman laa damaana cala almu'taman wax damaanada laguma laha qofkii la aaminay waayo qofka kan wuu ilaalinayaa tabaruc buu ku ilaalinayaa iyo ilaalin caynkaasa damaan markii qofkii ma aha sidaa awgeed ayaa culimmadu ay saa u tilmaameen shayga wadiicada ah in maaragtay maalka xifdintiisa ay tahay oo qofkii uu inuu xifdiyo la rabo aduu kolley shardi kalaa jira oo shuruudda loo dhiga waxaa ka mid ah, maalan inuu labada qof dee laba qofoo mukalafiina waa inay yihiin waa inay mukallafin yihiin waa in waxa kan laysu dhiibayaa wax ixtiraam leh oo xalaala waa inay yihiin haddii labadooda qof dhintana waa fasakhmaysaa ama u waasho oo miir ku dhaco iyo wixii la mid ah wasaasay noqonaysaa waay wuxuu yidhi sheekhu wa fiihi waxaa ku sugan halaaثatu dawaabit adaabit اlأwal arkaanuhaa arkaanteedu halaaثatun saddex weeye wadiicatun iyo muudicun iyo muudacun siiqatun wuu ka tegay isagu marka wadiicatun wadiica waa maxay waa maalkii maalkii wey soo ma laysu dhiibayey mudicna waa maxay waa kii maalka lahaa ee dhiibayey muudacna kii wadeecada iyo maalka loo dhiibtay siiqa ka maqan marka dee afartaas wey adaabitu thaani daabidka labaad yushtaratu waxaa loo shardiyaa lisixatihaa inay wadeeca isu dhiibashadu ansaxdo shartaani laba shardi an takuuna waa inay tahay ama ahaato min jaa'isi tasarufi limilihi min jaa'isi tasaruf qof maaragtay yanii tasaruf banaanaanshihii xaggii qofkay ka soo fushay limilihi isagoo kale inuu dhiibto waa laba qofoo mukalafa meeshaanu lahayn laba qofoo mukalafa waa inay waxa hantida isu dhiibtaan ayaa la sheegaya qof kasta oo ka muudica ah iyo ka muudaca ah waa inay labadaba maxay yihiin inay caaqil baaliq inay yihiin labadaba mukallaf inay yihiin dee qofkii waalnaa iyo ilmihii yaraa iyo qofkii asaasaqa ahaa iyo waxaaso dhan baa la diidaya waayo dee wadeeca dhigashadu waa nooc wakaalo ka mid ah waa nooc hanti laysu dhiibanaya ah dee is-ilaalin badan bay markaa u baahantah athaani an takuuna waa inay tahay mubaaxatan mid bannaan waa inay tahay oo dee waxaa la diidayaa wixii aan bannaanayn in laysu dhiibto khamrigii iyo waxyaalihii cajaladihii heesaha ahaa iyo kabankii la tumayay iyo muusikadii iyo cajaladihii aflaamta ahayd iyo waxyaalahaas iyo qaadkii iyo sigaarkii iyo guuridii iyo waxaasoo dhan baa la diidayaa in laysu dhiibto waa shay muxaramah wadeeca ma geli karaan waayo wixii haddii aan la idmaayo beeciisu uu xaaraam yahay waxaa ka soo baxaana muxuu noqonayaa xaaraam buu noqonayaa addaabitu thaaliu daabidka saddexaad sidaa awgeed waxaad waxaa mamnuuca dadka waxaa arkaysaa qaar dukaamada magaalada ku le oo kale maalan waxaa ku dhow dhow kuwa qaadka iibshaha habeenkii markay hoyanayaan kabadhada iyo waxay u xareeyaan gabadhada tacaawun cala ism soo maha ya qofkii waad maal jaar baaba tihiin oo balbala yar wax ku iibsadaa oo qaadkaasi waxaasuu iibshaa habeenkii markuu hoyanaya sandaqadaadu ku xaraysanaya kabadhkii iyo gambadhkii ku fadhiisanaya maanta o dhan iyo joonyadihii waaweynaa wax u laalaabayay caagadda wax ku rusheeya iyo waxaaso dhan ama mamnuuc marka loo xareen maayo kaas mamnuuc weeye waa aala aalo loo adeegsado xaaraamta ilaahay xarimay faafinteeda iyo kobcinteeda marka mamnuuc jiddan lama ogola sidoo kale haddii qofku bac kuu dhiibto oo adoo meherad haysta iyo bacdaasi ama sigaar ugu jiro ama buuri ugu jiro ama qaad ugu jiro iyo dhar iyo alaabo kale ugu jirto kala bax baad odhanaysaa waxaan kale waayo ma wadaaca dhigi karto waa shay xaaraamah wadaacadaada ma dhigi karo almudacu midka mudaca ah waa kii wadaacada loo dhiibtay soo maa amiinun waa mid la aaminay laa yadmanu damaanad qaadi maayo wixii loo dhiibtay ilaa bitacadii inuu ku xadgudbo mooyaane aw itafriidi ama inuu taqsiir iyo gaabin sameeyo mooyaane hadduu taqsiir iyo gaabin sameeyo waa xadgudbay soo maha waxay noqon kartaa maalan haddii aanu xadgudbin ama aanu gaboodfal samaynin ama aanu khiyaano samaynin saddexdaa arrimoodba hadday hantidii lunto oo uu yidhaahdo anigu hantidii keen la yidhahdo in anigu mana ku tacadin kamana kumana gaboodfalin khiyaanana ma samayn oo markaa uu saa isla soo taago uu saa ku dhaarto warkiisa waa la aqbalaya asal waxaa ah qofkan dimadiisu inay beri tahay inuu aamiin aamiinna yahayna waa asal soo maah haddii uu qofku u dhiibo maalan qof kale oo wixii loo dhiibay buu cid kale ku wareejiyey sidoo kalena waa la aqbalaya qowlkiisa waayo wuxuu qofkan sheegtay inuu wixii loo dhiibay uu celiye buu sheegtay haddii ay baaba'do wixii qofkan loo dhiibay arrintay u baaba'dayna wax cad maaha hantida ninkan waa loo dhiibay alaab baa loo dhiibay wadeecaa loo dhigtay waa lagu aaminay waxaa iisihay baa la yidhi wixi waa baabi'een wax hadda cad oo wixii ay ku baaba'eenna meesha kama muuqdaan masaladaasi waa tafsiil baa la gelinayaaye haddii uu yidhaahdo waxaa igu wallaahiya inay waxaasi baaba'een sidaana u baaba'een waa la aqbalaya haddii aanu dhaaranna waa la aqbalaya waayo dawaabkan qof la aaminay marka hore u ahaa waxaan mushaaharan laguma siinaynin waa la aqbalaya waa markii arrintu iskaba muuqato soomaha markaas wixii arrinta u baaba'day haddii laakiin maalkii loo dhiibtay wuxuu u baaba'ay o iska qarsoon yahay hadalkiisa waa la aqbalayaa haddii aanu wixii wax bayin oo cad uu yahayna waa la aqbalaya laakiin dhaar buu ku xoojinaya bay leeyihiin waxaa jira xilliyo aan la aqbalayn hadduu xitaa sheegto maalan waxaa ka mid a xiliyadaan la aqbalaynin haddii arrin cad ee hantidii ku baaba'do oo inay wax baabi'inaysa arrintaas ay caddahay ilaa uu bayino cad keeno laga aqbali maayo hadduu sheegto inuu haddii aan la idmaayo celiyey haddii aan la idmaayo alaabtii qof baa alaaba u dhiibtay war waxaygii buu lahaa mudduu warwareejiyey waa warwareejiyey wuu celceliyey wuu celceliyey intii uu celcelinayey ayaa haddii aan la idmaayo alaabtii baaba'dayba ama waaba laxaday ka soo qaad ama luntay waa lagu leeyahy alaabta waayo celcelintiisaasa waxay calaamo u tahay inuu khaa'in yahay sooma ahde inuu taas calaamo u tahay haddii uu sheegto xitaa uu yidhaahdo war dadkii dhaxaltooyadaadii lahaa laa yadmanu ma damaanad qaadayo wixii lagu aaminay ilaa bitacadii inuu ku xadgudba mooyaane aw itafriidi ama inuu sameeyo maxay taqsiir inuu sameeyo raabican baabu ixyaa mawaat ixyaa lmawaat waxaa la yidhaahdaa dhulkii dhintay ama dhul qofku inuu noolaysto oo qofku marka uu doonayo dhulkaa uu noolaystay inuu ku intifaaco ama guri ka dhisto ama uu iibsado uu doonayo ixyaaulmawaadku marka waa sidaas dhul mawaad ah inuu qofku haddii alla idmaayo uu doonayo inuu dhulkaas ku intifaaco ay haadaa kani baabun wuxuu baab u yahay ixyaaulmawaati noole la noolaysto dhulkii mawaadka ahaa ee dhintay in la noolaysto marka dee laba siyood bay noqon kartaa kolley mawaadda arlada dhul kharaabay oo baaba'ay oo tirtirmay oo haddii alla idmaayo cid iskale aanay jirin wax calaamadana aanay ka muuqan inuu qofku isagu dhulkaa noolaysto oo uu la wareego inuu dee maaragtay qofku isaguna arrintaa waa fulin karaa cid kalena intuu lacag usoo dhiibo waa u wakiilan karaa waa u wakiilan karaa ama ceel baa haddii alidmaa uu ka qodi karaa dhir buu ka beeri karaa dhismuu ka dhisi karaa waxaasoo dhan ba milkiintu waa soo gelaysaa marka laba qodobba waa noqon kartaa mawaadu dee wixii aan haddii ala idmaayo qof leh aan jirin oo dhul bannaan ah oo calaamadi aanay ka muuqan qofku wuxuu ku milkin karaa dhulka inuu nooleeyo gidaar weyn buu ku wareejiyey albaab buu u sameeyey ceel buu ka dhex qoday dhir manfacale buu ku beeray wamaa ilaa daalika wuxuu kaloo noqon karaa qof dee dhir geed mxuah ishee dhul isaga cid ka horraysay ay lahayd oo dhulkaa markaa isagu cid aan isagaa hortiibaa cid lahayd dhulkan haysatay marka haddii cid meeshan ay haysatay oo lahayd markii hore qofka dee arrintaasi dhulka kan hadda uu ku soo wareegay ee dhulka kan muxuu ahaa qaatay isagu dee waa in la siiyo ama u iibsado soo maaha labadaba ugu soo wareegi karaa laakiin si kale uguma soo wareegi karo haddii qofku dhulkii uu milkiyo dabeetana dhulkii uu faraha ka qaado dhulkii baaba'o cidaan isaga ahayn ma milkin karto sabaqiyu isagu leeyahy waa isagaa usoo hormaray ila nebigu sal ly slm wuxuu yidhi man axyaa arda miitatan fahiya lahu walaysat licirqin daalimin xaqun cirqi daaliman qofkii wataa xaq uma le buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fuqahaau waxay sheegeen su-aal bay isweydiiyeenoo maadaa yaxsulu ixyaau mawaat dhulka mawaadka ay dhintay noolayntiisu maxay ku xasishaa ilaa afar qodob bay baa marka la ururiya ku fiicantaad moodaa qodobka koowaad hadduu qofku deyr ku sameeyo idaa axaatahu bixaa'itin hadduu qofku gidaar ku wareejiyo gidaarkaasoo adag oo gidaadkaasoo sida dee gidaarada caadiga ee curfiga loo yaqaana ah dhulkaasi qofkaa waa nooleeyey waayo nebigu wuxuu yidhi man axaata xaa'itan calaa ardin fa hiya lahu qofka dhul gidaar u sameeya dayr weyn oo deyrkaa uu ku wareejiyey isagaa dhulkaa iskale buu nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam dee xaa'idkuna luqada waa wixii un loo yaqaano gidaar weyn oo meeshii dhagxan iyo dhooba iyo sibri wixii la midka ah lagu sameeyo weeyaan taasi marka isagaa iska leh qofkaasi saasuu ku melkin karaa waxay leeyihin fuqahadu inuu qofku jeexo dhulkii oo kale maalan ama godweyn ka jeexaba kuma milkin karo waayo arrintaasi nooleen dhul uu nooleeyey maaha inuu iibsho xitaa ma banaano dadkan hadda dhulka intay banbanaan iskale iska haystaan iibinayaan shareecadu mamnuuc bay ka tahay jaga bannaan haddii aad leedahay inaad iibisa aad doonayso marka hore dhulka noole horta adigaa usoo horumare oo leh horumariddaada ha lagu tixgeliyo adaa iskale laakiin dhulka noole si kugu xalaaloobo noolayntu waa inaad gidaar ka dhistaa ilaa laba mitir ah taqriiban waxaa loo shardinayaa in gidaarkaad ka dhisto aan qof ka tallaabsan karin gidaanan qof ka tallaabsan karin qol yar ka dhex dhis haddaad doontid ama sandaqad ka dhex dhis albaab waa inaad u samaysaa markaa kadib buu xalaal kuya inaad iibiso laakiin dhul iska bannaano afar rukun loo sameeyey ama sees konton senti a ah loo sameeyo laga tallaabsan karo waxaasi ma bannaana dhulka caynkaas in la iibsho oo waxa weeyaan hadal badan baa culimmadu arrintaa ka soo jeedisay oo dhulkaasi noolayn lama dhaho laakiin asbaqiyaa la dhahaa qofkan isagaa qofkan kale uga horreeya o iska leh waa qodobka labaad waxyaalaha lagu milkin kara dhulka waxaa ka mid a ah hadduu qofku dhulka wax ka qodo ceel buu ka qoday ceelkii buu ilaa biyihii gaadhay biyihii buu ka soo saaray dhulkaa qofkaasi waa milkiyey haddii laakiin biyihii aanu gaadhin laakiin xurfaddii ay qoran tahay dhulkii milkintaama qofkaasi ma laha laakiin noolaynteeda ayuu uga horreeyaa maxay cid kale oo dhan baa isagaa uga asbaqiya iska leh isagaa asbaqiyada iska leh cidda kale o dhan uga asbaqiya isagaa kale qodobka saddexaad waxyaalaha lagu milkin kara waxaa ka mid ah haddii qofkii dhulkii dhintay ee mawaadka ahaa ama dhul aan waxbaba ka dhisnayn intuu qofku meel kale biyo ka soo jiido oo qasabada kusoo xidhiidhiyo uu markaa ama webi intuu soo jeexo ama qasabada soo xidhiidh dhulkaa uu biyihii ku fataho oo markaa halkaa uu maaragtay wax kaga qabto ama beera kaga sameeyo gidaar laga sameeya iyadaa ka manfaco badan sooma hade marka gidaar laga sameeyo iyadaa ka waxtar iyo manfaco badan biyaha meesha la geliyey waxaa kale waxyaalaha lagu nooleeya dhulka ka mid ah hadduu qofkii dhulkii haddii alla idmaayo uu hagaajiyo uu qofku maaragtay dhulkii nidaamiyo oo beer ka dhigo uu wax ka soo saaro oo beertii midhihii ka soo baxay lagu intifaaco waxa weeyaan dhulkaas oo dhan ixyaa amwaad buu noqonaya ixyaa amwaad ayuu noqonaya wuxuu yidhi markaa sheekhu wa fiihi waxaa ku sugan alaau dawaabida alwalu ka adaabidu lwalu man axyaa qofka nooleeya ardan arlo qofkii dooleeya miitatan dhimatay tamallakahaa wuu milkinayaa walow bigayri idni alimaami imaamka idankiisaba xitaa qayrkii ha noqote imaamku yaan yaanu uba idmine imaamka laftiisu dalka xukumaa yaanu u idmine hadduu dhulkii nooleeyo waa milkiye qofka isaga waayo idnulimaam waxba shardi uma aha man axyaa ardan qofka dhul nooleeya maytatan dhimatay tamallakahaa wuu milkinayaa walow bikayri idni alimaami imaamka idankiisa la'aantii haba noqoto hadday rabteen adaabitu haaliu tani yaxsulu alixyaa'u noolayntu waxay ku xasilaysaa fii kulli makaanin meel walba bicurfihi curfiga iyo dhaqanka uu leeyahay noolayn maxaa la dhul la nooleeyey maxaa loo yaqaanaa curfigan marka la joogo waxaa loo yaqaanaa dhul qofku uu gidaar kusoo wareejiyey ama mitir meelaha uu kusoo wareejiyey oo ka dhisay albaab uu u sameeyey taasaa curfiga loo yaqaanaa laakiin rukmo yar loo taagaya sees yaroo aan dhul ku dhegan kaas dhul noolayn looma yaqaano marka adugu noolayntan waxaa loo yaqaanaa curfiga degmo walba curfigeeda yaxsuluulixyaa'u yaxsulu wuxuu ku xasilayaa oo lagu helaya alixyaa'u noolayntii dhulka la noolaynayay fii kulli makaanin makaan waliba bicurfihi dhaqankiisa iyo curfiga adaabitu taalif man sabaqa qofka u hormara ilaa mubaaxin shay mubaax ah xaggii tamallaka wuu milkinayaa maa yajuusuhu minhu waxaa isaga uga bannaan ayuu milkinayaa wuxuu uga jeedaa qofku qofka dhul hadduu u hormaro dhulkaas iyo dee wixii kaleba xaabo lasoo gurto ha noqoto dahab iyo luula ha noqoto wixii qofku shay mubaaxee u hormaro isagaa iska leh isagaa iska leh weeyaan man sabaqa ilaa mubaaxin shay mubaaxa qofkii u hormara tamallaka wuu milkinayaa maa yajuusuhu minhu waxa qofkaasi u bannaan ayuu milkinayaa baabu ljucaala jucaaladii ayuu baabu yahay jucaaladu afka soomaaliga waa baadifadka baadifadka qofka la yidhaha qofkii waxaa keena baadifad baa la siinayaa oo yani waxaa la siinayaa baadifadka mataqaanaa baadifad baa n waxbaa lumay waxaasaa iga lumay qofkii waxaa keenow abaalgud siinayaa laakiin shardi waxaa ah inay cayiman tahay dad dadweynaha shacabka waxaad ku arkaysa iyagoo odhanaya maalan waxyaalahan banaaneen waxaa ka mida baadifadka ah, ah. qofkii waxaa waxbaa iga maqan alaabta caynkaasa qofkii keena waan wanaajinayaa wanaajinayaa ish waa in wixii caddaadaan soo ma waxa waan wanaajinayaa waa hadal duuduuban waa inaa war cad siisaa ama waxaa la mid ah wuxuu ku farxo ayaan siin doonaa ama waxaa ka mid a ah in la yidhaahdo maaragtay qofka waxyaalahaasoo kala addeeyo waayo waxaa loo diidayaa qofkan wax ka lumeen ee wax loo soo heli karo waxaa dhici karta inuu bakhiil yahay waxba aanay ka dhibcin ayaa dhici karta marka saas awgeeda waxaa loo leeyahay wixii waa in la cayimaa la doonayaa juclina waa la yidhaahdaa jaciila waa la yidhaahdaa jucaala waa la yidhahdaa inta waa ku harta fiqiga baabu ljaciila iyo baabu iyo baabu ljucaala waad ku arkaysa haddaad intaa aragtid waa isku mid waana maxay waa baadifadkii weeyaan inay bannaantay waxaa u daliila waliman khaafa waliman jaaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim suuratu yuusuf waliman jaaa bihi qofkii la yimaada suwaac baa laga soo hadlaya sooma ahayn suwaac qofka la yimaada liman jaaa bihi ximlu baciirin buu leeyahy aw xamilkii raashin uu leeyahay wa ana bihi zaciimun anigaana arrintaa daamin uga ah soo mahade anaa daamin u damaanad qaaday oo siinaya marka hadda baadifadkii bahalkaa la waayey lagu doonayey waa la cayimay soo maaha ximlu baciir baa la yidhi marka wixii waa inay cayiman yihiin inay cayiman yihiin ee waa la wanaajin doonaa iyo wuxuu ku farxaan siinayaa iyo kollay ugu maaya iyo waxaa lama ogola waxaa la rabaa in wax cad qofkii loo sheegaa la doonaya sidaa awgeed ayaa waxay yidhaahdaan culimadu jucaalada iyo ijaaradu waa kala duwan tahay ijaara waa qof aad kiraysatay soo maaha waxyaala badan bay ku kala duwan tahay waxaa ka mid a ah jucaaladu looma shardiyo sixadeeda looma shardiyo cilmi looma shardiyo laakiin waxaan la qabanaya in la ogeeyo looma shardiyo oo qofkan wax lagu siinayo kiradii marka waa ka duwantay soo maaha jucaala hadda waxaa la yidhi oo qof baa wuxuu yidhi waxaa iga lumay alaab caynkaas ah dee inuu qofkan waxaan ka lumay in kale aduu mar baad u haysaa midhaab inay bayntitaa dhici karta soomaa inay runtata waa dhici karta laakiin waa ka duwanta kiradii oo qofkan waxa uu ka shaqaynayo ee aad u kiraysanayso waa wuxuu garanaya inay wix yihiin de ila wuxuu garanaya qofkan ka shaqeeya la taa marka halkaa way ku kala duwan yihiin waxay kale ku kala duwan yihiin jucaalada iyo baadifadka looma shardiyo iyadu muddo camalkan lagu maqanya looma shardiyo laakiin ijaarada muddo leeyahay sooma hadi ijaarada maxay leedahay muddo oo qofkii dee alaabbaa iga maqan halay raadiyuu leeyahy laakiin muddo kooban miyaa loo shardinaya ma la shardinaya lakin camalkii mudduu leeyahy sooma saacad halay shaqeeyo laba saac halay shaqeeyo ma ilaa dalik marka aduu fawaariq bay leedahay dhowra ilaa shan afar gaarsiisan waqtigaan saamaxaya lakiin intaasi waa kifa kafaa wey waxay leedahay haddaba arkaan bay leedahay arkaan bay leedahay jucaaladu halkan mu'alifku arkaanta ma uu sheegin rukniga koowaad waxaa la yidhahdaa caaqid ama jaacil ba dheh jaacil baa la jaacil jaacil baa la jaacil jaacilku waa maxay waa kii bixinayey kii bixinayay w haddaad arkaanta kitaabka fahamtid marka ugu horaysa kuwa kale adoon cidbaa kuu sheegin baad soo saari kartaa jaacil baa la dhahaa ayaa soo saaraya ka labaad gabar friida la soo saarta haye rukniga labaad ya majcuulu lahu majcuulu lahu oo waa maxay majcuul lahu waa kii maxay loo yeelay soo maaha waa kii loo yeelay baadifadka oo waxaa lagu siinayaa la yidhi shardiga saddexaad waa camal shardiga saddexaad waa maxay camal waa la shaqaynaya soma waxbaa la gondoonaya soomaalidu waxay tidhahdaa qofki wax laga xadayna labiiyo toban dembi buu leeyahy kii wax xadayna hal dembi micnaheeda ma taqaanaa tuhmadaa badan soo ma kii dhaqaaqa inuu tuhmaystaa laga yaabaa marka soomaalidu maaqa meel ka keeneen waxay dhahaan ka wax laga hadleen labiiyo toban dembiilo wey ila qof kastaa uu tuhmayaa kii muxuu ahaa xadayna hal dembi buu leeyay de hal dembi u ka xaday waa iska sheekadoodan bayla tahay intee shardad haysa hadda maxaa inoo hareen siiqa dhade siiqa meesha ma jirta miya dadkiioo kala af loo wada hadli miya shaqa isla wada qabanaya waaye waxaa kaloo haray qodobka afraad oo ciwad ah ciwad ciwad waa in wax bedela la bixiyata bedel ila waxbaa la bixinaya meesha soo maa baadifadkii bedel waa in la bixiyaa marka waa jaacil majcuulu lahu camal siiqa ciwad si kalena waa loo dhigaa fiqiga markaa xadaarkasa mararka qaad iyagoo la odhanayo caaqidaan camal siiqa ciwad bay ka horanayaa caaqidaan ka marka waxay ujeedaan labadii heshiiyey waa jaacilkii iyo iyo majcuulu lahu wey sooma labadaa wey ayib wuxuu yidhi sheekhu haddaba arkaantii waad haysa hadda maxaynu nidhi jaacil waa maxay kii kii eesh kii wax bixinayay majcuulu lahu kii la siinaya loo yeelay camal shaqadii siiqa wadahadalkii kii kale muxuu ahaa ciwad oo maxay ah bedelkii ayib ah. arkaantaas waa afar afar niyato shan shan wey saas waa اثنين ثلاثة أربعة خمسة waay وفيه ثلاثة ضوابط الضابط الأول shuruuطuhaa ثaلaaثة shuruuطeedu waa saddex dee xukunkeedu waa banaanta shareecada mashruuc weeyo waataynu sheegnay aayadda qur'ankeed soo maa nebiguna sal allau alay wasalam nimankii ninkii dabcaqallooca qaniinay ee ragga sooriyeen waayey bukhaari xadiiskii anas markii nimankii ay rasulka sal alay wasalam uu diray ee ninkii intuu usoo hoyday ragga saxaabada usoo hoydeen sooriyeen waayey markii dib qalloocu qaniinay mar danbu baa u yimaadeen soo maa war umakay cabaar orordeen war ninka odayaa wadnala ka qaniinay saxaabadu sheekadaa ma jirta yidhahdeen wax ma bixinaysaa ninkaa qur-aan ladinku akriye markaasay yidha ha waa bixinaynaa ari baanu bixinaynaa ti ilaahay amarkii faatixadii lagu akriyo toddoba faatixan intay ku akriyeen ilahay caafimaadkiisii siiyo xayn ariya soo kaxaysay saxaabadii dee rasulku sal sl wuxuu ku yidhi khuduuha wadribuu lii macakum bisahmi war ariga qaato oo annaga qaybta igu darabo nabigu salawatullahi wasalaamu calayh an takuuna waa inay ahaato min jaa'izi tasaruf qof dee man jaa'izu tasaruf waa inay qof tasarufkiisa iyo takrifalkiisu iyo maamulkiisu uu bannaan yahay bimacnaa waa maxay caaqil baaliq kownu lcamali mubaaxan kownu lcamali mubaaxan camalkay waxaan laga shaqaynaya waa inuu yahay wax bannaan hadduu qof yidhahdo halkaas haddii alla idmaayo jin qaada iga lunta helila doon doona ka warrama qofkii ii keena toban kumaan siinaya warkaas ma soconayso ma baakid baa iga lumay bahalkii la qiijinaya ah ma soconayso duub waxaa iga lumay bahalkii ah la shiiksanaya buuri ah ma soconayso wuxuu yidhi sheekhu markaa kownulcamali camalku waa inuu yahay mubaaxan mid eesh bannaan kownuljucli baadifadkan laysu yeelay waa inuu yahay macluuman wax la garanay maxaa la diidaya waxaa la diidayaa waan la wanaajin doonaa iyo wuxuu ku farxaa la siinayaa iyo igu qadi maaya iyo waxaa duuduuba baa la diidaya waa inuu qofku warcad bixiyaa waxaasaa anigu bixinaya kownu ljucli waxaan la yeelay ee baadifadka ahi waa inuu yahay macluuman mid la garanayo waa inuu yahay adaabit thaani man qofkii acadda u diyaariya nafsahu naftiisa licamalin shaqo u diyaariya oo facamila uu shaqadii qabto ligayrihi gayrkii uu qabto biidnihi idankiisana uu ku qabto istaxaqa alujrata mushqaayadiibu mutaysanaya juradii iyo wixiibu mutaysanaya halkan wuxuu ka hadlayaa sheekhu caleyh raxmatullah man acadda nafsahu licamalin qofkii isaga naftiisa shaqo camal inuu qabto isu diyaariya fa camila ligayrihi oo markaa cida gayrkii ah uu camalkii qabtoo shaqeeyo biidni iidankiisana ku qabto istaxaqa alujra ujrada mutaysanaya qofkii waxbaa loo diray isagiibaa in wax loo diray ahayd isagaa isu diyaariyey shaqadii markaasaa dee cid kalea wixii ay isla og yihiin arrintii baa qabatay ujradii wuu mutaysanaya marka iyagu markaa ha wadaagaan iyagu sadon ha uga dhigtaane ujradii waa mutaysanaya adaabit haaliu man camila qofkii shaqeeya ligayrihi gayrkiisa u shaqeeya waata kale cagsigee bigayri idnihi idinkiisa la'aantiina ku shaqeeya lam yastaxiqa mutaysan maayo ciwadan bedel mutaysan maayo ay wax la siiyo ilaa fii raddi aabiqin addoon baxsaday soo celintii mooyaane aabiqu waa baxsasho iyo fakasho marka waa cabdulaabiq weeyaan ilaa fii raddi aabiqin ay ilaa fii raddi cabdin aabiqin addoon baxsaday soo celintii mooyaane aw takhliisi mataacin aw mase takhliisi ka badbaadin laga badbaadiyo dee ala idmaayo mataacin alaab iyo hanti min alhalaka iskaga qadaro waxyaalaha halaagaya oo baaba'ya laga badbaadiyey tii hore wuxuu ka hadlayaa qof baa shaqo loo isu diyaarnu qabto shaqadii cid kale oo ayuu u diray oo isloog yihiin la odhan maayo qofka kan anigu qofkaa shaqadii uma dirin adaan kuu diray haddaa adigu qaban weyday wax mushahara iguma lihid ma dhahaysa soo ma shaqadiisoo laguma qaban adiga qofka kan qofku u diray isagu uma diro idinkiisii kuma qaban maxaa kugu waajiba adiga markaa ya ujradiiba soo maha dee taa cagsigeed waxaa ah qof baa shaqo ka shaqeeyey shaqadii cidi uma dirsan ciwad ma mutaysanayo masalan qof baa hadda inagu halka iska joogna uu iska yimi ayuu wuxuu sameeyey niistii halkan taalay meesha bannaanka o dhan buu raray oo dhulkii ku farashay oo dhagxantii buu kala hagaajiyey adduunkuu kala aslaaxiyey waa rusheeyey halkaan soo taagay wuxuu yomiyaddeeda hadlaysay oo oh, yaa kuu dirsaday dee inaynu u garana mooyaane naguma laha dee soo ma mid baa u uma dirsan sooma cid uma dirsan de mid baa ranji soo qooshtay gidaarkan buu istanbar fiican inoo mariyey war maxaad u marisay mushqaayadii baan rabaa dee sibirkaasa meesha ka muuqanayo idinka astura lacagta isiiya iyaa kuu dirsaday dee marka inaad u garata mooyaane ma kugu laha waa fahamtay soo ma kuguma laha waay laakiin marar uu yeelan karaa jirta mararkuu yeelanaya waxaa weeyaan addoon aad lahayd oo dhaqan jirtay oo kaa baxsaday oo adna aad soo qaban kari weyday way talowyaa kuu soo qabta islahayd isagoo dabada kabad kuu keenay waa kugu leeyahy markaasi ama hanti aad lahayd oo dayacmi lahayd buu badbaadiyey waa kugu leeyahy hanti baad lahayd wixii oo kaa guban lahaa ayuu qofkii kuu badbaadiyey gaarigii oo rogman lahaa buu badbaadiyey waxbad ku qarqoomi lahaa buu badbaadiyey waxaaso dhan wuu yeelanaya marka mashqaayad buu ku yeelanaya waa fahanti soo ma wuxuu yihi sheekhu marka man camila ligayrihi qofka u shaqeeya qofaan isaga ahayn biqayri idnihi idankiisa iyo fasaxiisa la'aantiina ugu shaqeeya lam yastaxiqa mutaysan maayo ciwadan bedel mutaysan maayo ilaa fii raddi aabiqin ilaa fii raddi cabdin aabiqin addoon fakaday soo celintii mooyaane aw takhliisi mataacin min alhalaka ama inuu alaab iyo mataac ka badbaadiyo halaag inuu ka badbaadiyo mooyaane marka muxuu ku yeelanayaa dee ya ujru ku yeelanaya labadii qof baa iskhilaafayba baadifadka isku dirsa nin baa wuxuu yidhi mobile baa iga lumay qofkii ii keena boqol kun baan siinaya hadhow baa la keenay labadii qof baa waxay isku khilaafeen wixii lacagta ahaa ee lagu heshiiyey markay isku khilaafeen waxaa la qabanayaa qawlka war adigu maxaa tay anigu waxaan boqol kun baan siinaya qofkii mobilkaygaa ii keena isna wuxuu leeyahy anugu waxaan boqol dollar baan siinayaabuu ninkan yidhi waa laskhilaafi soo maaha de boqol la sheeg meeshii laakiin lacagtii baa kala duwanaata hadhow markiisaa laysu khilaafay hadalka labada nin waa wada hadleen haddaad kala xukumayso oo wixii baadifad ku saabsan waxaa la qabanayaa qofkii lacagta marka hore sheegay qawlkiisaa la qabanaya waa la dhaaranaya marka ma ilaahay baa kugu og oo kugu wallaahibaa inaad boqolka boqolka aada sheegtay boqol kun aada uga jeeday ha hadduu yidhaahdo kala tagaa le marka waa fahamti soo qawlka la qabanaya waa maxay waa qawlkii jaacilkaa la qabanaya waana yamiin baa lagu qabanaya hadday isku khilaafaan maalan taas waa maxay waa lacagtii baa la isku khilaafay iyo mishqaayadii mar hadday isku khilaafaanba shaygan asalkiisii bay isku khilaafeen sidoo kale qofkii caamilka ahaa ayaa la qabanaya shaqadiisa qofkii shaqaynaya la qabanaya baabu luqaa luqaadii ayuu baabkani baab u yahay luqaadii waa wixii lumay ee alaab ahaa luqaa waa wixii haddii aan la idmaayo lumay ayaa la yidhaha luqata wixii lumay d luqana waa la yidhaahdaa ayaa loo jeeda luqata waa wixii isagoo lumay la helo oo qofkii haddii aan la idmaayana ee helayna aanu garanayn ciddii alaabtan iska lahayd alaab baa lumtay waa la helay hadday wuxuu yihiin wax noole ahna daalla baa la dhahaa haddii wuxuu ay wax noolo ah aan ahayna maxaa la dhahaa luqata baa la dhahaa saa oo kale ogow haddii daala la yidhahdana maxaa loo jeedaa wax nool haddii luqata la yidhahdana maxaa loo jeedaa wax mood oo aan noolayn marka wixii moodka ahaa hadda waxaynu ka soo hadlaynay labadan baabi waa laba baab oo haddii alidmaa isku xidhan waxaynu ka soo hadlaynay wax intay lumay ciddii lahayd baa la garanaya soo maa haddana wuxuu kuu sheegayaa alaaba luntay oo la helay ciddii lahaydna aan la garanayn taa maxaa la yidhahda marka luqata baa la yidhaahdaa luqadadu markaa waxaa loo jeedaa waa maal lumay oo qofkii ka lumay oo la helay iyadoo qofku dee aan la doondoonin qaydka fiiri iyadoo la doondoonin baa la helay haddii doondoon lagu helo jucaaladii bay gashay soo maa iyadoon la doondoonin baa la helay wadad uu ka helay qofkii lacag bay noqotay alaab bay noqotay wixii la midka ah arrintaasi waxa weeyaan waa shay bannaan in la qaado iyadoo in kastoo ay qaybsamayso in la qaado waa shay bannaan oo rasuulku salawatullahi wasalaamu calayhi waa tuu lahaa qofkii hela ha baafiyo ee haddii aan la idmaayo afxidhkeeda iyo weelkay ku jirto intuu qofku garto muddo sanada ha baafiyo haddii qofkii lahaa uu u yimaadana ha siiyo haddii kalena qofku gacanta markaa ha ku hayo waatuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka qofku waxaa loo baahan yahay inuu ilaaliyo oo xifdiyo ayaa loo baahan yahay maalan qofku wuxuu samaynayaa markuu alaabtii qaado oo waxa weeyaan dadku meelaha isugu yimaadaan ceelasha laga cabo maqaaxiyaha manaatiqda meelaha la yimaado ayaa laga baafinayaa oo alaabtii baafintaasaa lagu wadaya haddaba luqadadu maalkaa lumay ee qofkii maalka qofka ka lumaa waa saddex qaybood maalka qofka ka lumaa muxuu qaybsamayaa saddex qaybood qayb waxa weeyaan hadduu kaa lumo uu uba sii hanqaltaagi maysi hadduu qaybi kaa lunto u hanqaltaagi maysi maala waxaa ka mid a adigoo buskud yar soo iibsaday uu kaa lumayba miyaad la welweleysaa bac yaroo buskudo kaa luntay saddex kun oo shilin ad siisata afar kun oo shilin la welweli maysa soo ma xabad xanjaa baa kaa dhacday kun shilin baa kaa dhacay ama laba kun baa kaa luntay waa qayb aadan uba hanqal taagayn oo aadan ka lugayn oo waxa laga inaad tidhahdo wuxuu naf male marka horeba iga daayay doondoonkiisaaba iga darane inaad tidhahda taas waxa weeya inay kaa lumaan wax aadan ubasii hanqal hanqaltaagayn waa inuu kaa lumo qaybta labaad waxaa weeyaan wax waxbaa kaa lumay waxaa kaa lumayna waa waxaan iska waa xayawaan baa kaa lumay xayawaankaa kaa lumay haddii alla idmaayo waa xayawaan inuu isilaaliyo isdifaaco oo dugaaga inta yaryar iska dhicin karaa inta yaryar o dhan wuu iska dhicin karaa maalan kaas dawcada iyo waxaa la midka wuu iska celin karaa kaas oo kale ama waa weyn yahay oo sida geeli oo kale kaa lumay oo kale iyo fardihii iyo lodii iyo baqlihii iyo waxaasoo dhan iyagu waa wax dee xayawaankii yaraa iska celin kara soo maaha oo aanay hungurayn karin weeyaan ama waa wax baalan leh oo duuli kara sida shimbirihii iyo wixii la midka ah ama waa wax dheereeya oo orod aan lagu gaari karaynba sida haddii aan la idmaayo deeradii iyo wixii la midkaa oo kale ama nafteedii haddii aan la idmaayo isdifaaci kartaaba oo iyadaa dagaalami karto ciddiyay ilkayleeda khatara sida haramcadkii oo kale iyo maaragtay wixii la midka ah oo waxaa weeye dee khatartaasu leeyahy waxaas oo dhan waxaa xaaraam ah in la qaado haddii aad aragtid waayo wax isku filnaansho gaari kara soo maha waxaa xaaraam ah inta la qabto in haddii aan la idmaayo qofku iska milkiyo ayaa xaaraam ah marka uu qabto markiiba inuu baafiya mooyaane waayo nebigu sal lla alay wasalam wuxuu yidhi fadaalatu libili qaala maa laka walahaa war adiga iyo ibilka geela lumay maxaa iska kingalay hiya laka waw limacahaa xidaa'uhaa wa e, e, e, siqaa'uhaa kabaheediina waa sidataa cagtaa weyn bay wadataayoo qodax waxba yeelayn waxay kaloo sidataa sibraarkeediina calooshay ku sidataayoo bil bay qadi kartaa oo biyo ka qadi kartaa taridu lmaa'a wa shajara xataa yalqaaha rabbuhaa waatuu nebigu lahaa salawaatu wasalaamu calayh marka taasoo dhan taasna waa qaybta iska dafcin karta maxay wixii xayawaanka way iska celin kartaa oo waxaynu ku sheegnay ama jidhkeedaa weyn waxay isaga celin karto sida maxay ibilkii iyo khaylkii iyo baqarkii iyo biqaalkii jidhkoodaa weyn soo maa way iska celin karaan ama waxay iskaga celin karaan lidayraanihi lidayraanihi duulitaankiisa kii hore maxay ahayd lifakhaamati jasadihi jidhkiisaa weyn kana waa litayraanihi waa duuli karaayo waa sida shimbirtii oo kale wix la midka ah ama waxay iskaga celin kartaa haddii aan la idmaayo bianyaabihaa micyaheeda ama bianyaabihaa sida maxay sida shabeelkii iyo haramcadkii iyo kanamiri walfahidi oo kale way iskaga celin kartaa oo kale intaasoo dhan inuu qofku qaato oo uu markaa milki ahaan u qaato waa ka xaaraam inuu baafiyo mooyaane saas weeyaan dee kolley inu adawaadka waaweyn sida maaragtay waxa wixii kale wixii waaweyn waa la raacin karaa sida maarata digsiyo waaweyn oo meel laga helay oo kale looxaan waaweyn oo kale biro waaweyn oo kale waxaas oo dhan oo inaan dayacmo aan laga baqaynin qofkaas waxaas waa la ilaalinaya qaybta saddexaad waxaa weeyaan waxyaalaha waxa lumay ee la waayey maalan waa inuu yahay amwaasha intooda kale lacag baa luntay oo kale dhar baa lumay oo kale wax dee maaragtay aan dugaagan yaryarna iska celin karin tuug qaadanayana aan iska celin karin marka qofkii hela haddii aa la idmaayo noocan oo kale ee hadda u dambeeya qofkii hela waxaa u bannaan qofkaasi inuu qaado waana saddex nooc bay noqon kartaa maalan inuu noqdo waxaasi xayawaan cadkiisa la cunayo oo sida dee xayawaanka cadkiisa la cuno oo maalan ariga ari iyo ceesaamo yar iyo ida yar waxaa inay oo kale yihiin ari uun iska dhe adugu oo in xayawaan la cuno uu yahay waxa kan way noqon kartaa in uu wixii maaragtay oo marka hadhow intuu isagoo calaamadiisii wixiisii ogaado hadhow intifaacsado oo haddii cidle ay timaado hadhow uu markaa ciddii lahayd siiyo hadduu dee qiimihii baa laga rabaae eh. ama wax uu noqdo wixii xaaladda kale waxay noqon kartaa inuu wixii iibiyo oo u wixii markaa iibiyo lacagtoodiina uu meel ku ilaaliyo oo qofkii lahaa marka hadhow uu helo u wixii siiyo waxay kaloo noqon kartaa qofku inuu wixii xifdiyo ilaaliyo oo markaa uu masruufoo nafaqeeyo maalkiisa wax ka siiyo marku qofkaa dee mulkin maayo ciddii wixii nafaqadiisa ah hadhow markii loogu yimaadana wixii kharashay ka galay ciddii waxa kan haddii aan la idmaayo ee lahayd buu u celinayaa ciddii waxaan lahayd ayuu u celinayaa ee markay u timaado waayo nebigu sal lla ly slm markii adhiga la su'aalay wuxuu ku yidhi khudha fa inamaa hiya laka aw liakhiika aw lidi'bi buu nebigu yidhi sooma salawaatu ullaahi wasalaamuhu alayh marka noocaasi noqon kartaa waxaa kaloo noqon kartaa wax oon fasaadkiisa laga baqayo oo kale waa sida khudaar oo kale baradhaa la helay ama basal baa la helay ama junyad salad uu ku jiro ayaa la helay waa la qaadayaa qofkii maaligiisa haddii la waayo waa inta layska cuno ama la iibiyo ayaa hadhow qiimaheedii qofkii maaligiisa marka la helo ayaa la siinaya marka aduu anwaac caynkaasoo kale ah ayay u qaybqaybsamaysaa intaasi waa un ururin laakiin sheekhu laftiisa wax badan buu keeni doonaa aqsaamuhaa qaybaheedu alaaatun weeye maa shay weeye laa tatbacuhu aanay raacaynin himmatu awsaati innaasi dadka intooda dhexdhexaadka ahi fikirkooda iyo iyo haddii alidmay moralkoodu aanu raacaynin awsaat nnaas dad iska hunguru xunna waa jiraayo maantoodhan laba kun oo shilin oo ka lumay ama xabadeelo buskud ka luntay maanto dhan cadceedda kadaba ka wareegaalaysanayo baa jira marka sheekhu saasuu uga cabiray maxay awsaat nnaas